أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay falaa'il اlqur'aan qur-aanka falaa'ishiisa axaadiisi ku soo aroortay ayaynu ku soo dhex jirnay oo dhowr qaybood aynu ka soo warannay meeshaan waxaynu ka gelaynaa faatixat lkitaab ayaynu meeshaan ka gelaynaa suurat lfaatixa suurat alfaatixa waa suuraddii ugu horeysay qur-aanka ugu horeysay oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu ku furfurtay weeye suuratu alfaatixati faatixadii suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna sabcu aayaatin aayadayaalo oo todobaa weeye waxay noqonaysaa kelimaadkeeduna labaatan iyo shan kelimo weeye xuruufteeduna boqol iyo toban iyo saddex xaraf weeye suuradda tan waxaynu meeshaan ka gelaynaa suuratu alfaatixa ayaynu ka gelaynaa suuraddan ayadoo macnaheedu ay noo dambay doonaan oo darsigeenna midka ku xiga uu noqon doono waxaa weeye suuraddan marka ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa suuratu alfaatixa waa suurad oo makiya weeye akaru culamaai sidaas ayay qabaan waxaa kaloo jira dad yidhaahdeen suuraddan waa madani labadaas qowl dad jamciya waa jiraan oo yidhaahdeen waxaa weeye laba mar ayay soo degtay mar waxay kusoo degtay makay kusoo degtay markii salaada la faral yeelay marna madiinay kusoo degtay markii qiblada la soo wareejiyey oo waxa weeye xiina xuwilat alqiblatu qiblada markii la wareejiyey ayaan dhihi lahay na waxaa weeye madiinay kusoo degtayaa la yidhi taasna waxaa caddaynaa ay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabay suuradatan masaaniya lagu magacaabay ilaahay waa si uu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcadiim ilaahay uu yidhi nebi maxamedo waxaanu ku siinay toddoba oo la soo celcelinaayo iyo qur'aankii weynaay ayaanu ku siinay marka masaanidaasu macnaha eh, sidaas hadda la leeyahay looma badna haddii ilaahay yidhaahdo waynu ku tegaynaa aayaddaas oo insha allahu tacaala suuratu alxijr ayaan ugu tegi doonaa masaanidan waxa weeye ragco kasta ayaa faatixada lagu soo celceliyaa sidaas ayaana masaani loogu magacaabay sida raajixaana sidaas weeye laakiin culummada tandhahaaya laba jeer ayay soo degtay oo marna markay kusoo degtay markii salaada la faral yeelay marna madiinay kusoo degtay markii qiblada la wareejiyey ayaa waxay yidhaahdeen masaani sidaasaa loogu magacaabay oo markaasi waxaa weeye laba laba jaas jeeray soo degta saasay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdeen lis maka ayuu kusoo degay lisna madiina kusoo degay ee ma ahan in markaasi laba jeer ay soo ay soo degtay ee nis ayaa wuxuu kusoo degay maka kusoo degay nisna madiina kusoo degay laakiin wararkaas markii laysku soo duuduubo sida raajix ahoo saxiix ahu waxa weeye inay maka ay kusoo degtay waxaana u daliila ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisa walaqad aataynaaka sabcan min almasaani waalqur'aan alcadiima laftirkeeda ayaa daliil waxay u tahay faatixa inay kusoo degto maka ay kusoo degto oo ilahay xaramkiisa ay kusoo degto maxaa yeelay waxaa la leeyahay tan oo lxijri ah maki iyo waa ku tegi doonaa haddii laa yidhaahdo waa suurad makiya ijmaac ayaana lagu yahay mar haddii suuraddaanu ay maki tahay ijmaacna lagu yahay ilaahayna uu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcadiim waxaa meeshaas ka caddaanaya suurat alfaatixa inay maka ay kusoo degtay waxaa kaloo la leeyahay salaadda waxaa la faral yeelay asagoo rasuulkeenna calayhi salatu asalaam maka uu joogo maxaa yeele nabiga markii calayhi salatu asalaam la dheelmiyey maka ayuu joogay markaas ayaa salaadda lagu soo faral yeelay isaga iyo ummaddiisa waxaana la leeyahay ma dhicin islaamka dhexdiisa salaad oo waxaa weeye faatixada waxaan ahayn lagu dukaday ma dhicin ba yidhi maxaa yeela haddii la yidhaahdo suuradda tanu waxay kusoo soo degtay madiino salaadana markii nabiga calayhi salatu salaam maka markiu joogay la falal yeelay waxaa warkaasu keenayaa in markaasi salaada lagu dukaday waxaan faatixada ahayn haddii la yidhahdo madiinay kusoo degtay marka madiinay kusoo degtay taas waxaa weeye daciifay ku dhisan tahay laakiin bacd alculamaa'ina way qabaan waxaana daliilu ah in markaasi faatixada ay kusoo degtay maka ay kusoo degtay islaamkana waxaa weeye aysan dhicin salaad la dukaday oo lagu dukaday waxaan faatixada ahayn rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix oo saxiix bukhaariga dhigaayaan waxa uu dhahay laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab u dhahay rasuul salaadu ma jirto oo ansaxaysa ilaa faatixatu lkitaab in lala yimaado mooye marka faatixadu waxay kamid tahay awaa awaailkii qur-aanka ayay kamid tahay ugu horeeyey ayay kamid tahay xagga soo degitaanka marka hadda suuradda tan waxaa lagu magacaabay faatixa ayaa lagu magacaabay suurat lfaatixa waa marka ugugu horeysa tasmiyada oo lagu magacaabay waxaa loogu magacaabaa la yidhi liannahaa miftaaxu lkitaabi liannahaa miftaaxu lkitaabi alcasiiz ilaahay kitaabkiisa casiiskaa ah furihiisi weeye maxaa yeele waxay furihiisi ay ku tahay waxay ku tahay qur-aanka bilowgiisa weeye marka magacaasu waxa uu ka mid yahay labaatan magac oo suuradda tuna iska leedahay marka asaga ayaa wuxuu yahay magaca uga horeeya ee mashhuurka ah ayaa waxa uu yahay faatixa suurat alfaatixa in la yidhaahdo haddii marka labaatankaas kaas haddii aynu ka qaadanayo oo suurat alfaatixa la yidhi labaatankaas magac oo suuraddaanu ay leedahay haddii aynu soo qaadano waxaa lagu magacaabaa suuradda tan faatixat lkitaab ayaa la yidhaha kitaabka tii lagu furtay ayaa la yidhaha suurat lfaatixa waa magaca koobaad magaca labaxaad waxaa weeye faatixat lkitaab magaca saddexaad waxaa la yidhahdaa um lqur'aan ayaa la yidhaha qur-aanka hooyadiis ayaa la yidhaha waa aslu lqur'aan weeye maxaa yeela qur-aanka ayaa lagu bilowdaa mar haddii qur-aanka faatixada lagu bilowdo faatixadu sidaasay waxay ku tahay um lqur'aanay saas ku tahay marka mar haddii lagu bilaabanayo fakaanaha asluhu wa asaasuhu waxay ka dhignaatay ayadoo qur-aanka asal oo aasaasu ah weeye magaca afraad waxaa la yidhahdaa suurat lkanzi ayaa la yidhaha kaydka suuraddiisi faatixada waxaa la yidhahha suurat lkanzi liannaha nazalat min kanzin taxta alcarshi maxaa yeela waxay ka soo degtay baa la yidhi kayd oo carshiga ilaahay hoostiisa ah carshiga hoostiisa kanzi ah oo kunuusta ilaahay ka mid a ah ayaa faatixada laga soo qaaday saasaa marka waxaa loogu magacaabaa layidhi suurat lkanzi ayaa loogu magacaabay magaca shanaad waxaa la yidhaha alkaafiya ayaa la yidhaahdaa alkaafiya ayaa la yidhahda maxaa yeela qofka suuradda faatixada akriya waxay ka kaafinaysaa gaar ahaan salaada suuradaha kalentood ay ka kaafinaysaa waxaa la yidhahdaa alwaafiya ayaa la yidhaha maxaa yeelay waafiye weeye kaafiye weeye saxlaada sixadeeda ayaga ayaa markaasa waafiye ah oo markaasi waxa weeye ayaga ayaa ku filan ayaga ayaa kaafisa salaada weeye can gayrihaa weeye cinda alqudrati markii qofku uu awoodo inuu faatixada akriyo wax kaloo markaasi waxa weeye qur'aana amase adkaar kale ah oo u baahan yahay ma jirto oo ayaga ayaa markaasaa ku filan magaca todobaad haddii aynu soo qaadano faatixada waxaa la yidhaha ashaafiya ayaa la yidhaha waa tii shaafinaysay maxaa yeele suuradda suuraddatanu waa shaafiye weeye amraasha oo xisiga ah iyo kuwa macnawiga ah ayay shaafinaysaa magaca sideedaad ashifaa ayaa la yidhahdaa ashifaa ayaa la yidhahdaa tii daawada aheeday maxaa yeele xadiis ayaa wuxuu ahay nabigeenu inuu yihi alayhi salatu salaam hiya shifaaun min kulli daa'in u dhahay faatixadu waxay daawo ay ka tahay cudur kastay daawo waxaa la rabaa qur-aanka ilaahay markuu daawada noqonayo iyo adkaarta rasuulka calayhi salatusalaam uu sheegay qofku waxa weeye inuu caqiide fiican uu leeyahay ictiqaad wanaagsan uu leeyahay tawakal ilaahay uu tala saarta uu leeyahay iimaankiisa uu kaamil yahay ayaa loo baahan yahay ee qofku asagoon ictiqaad wanaagsan qur-aanka ilaahay ka qabin tawakal ilaahay aanan qabin qur-aanka aan rumaysnaynin oo aan qur-aanku la weynayn inuu ku caafimaado markaasi ma sahlanaahayso magaca sagaalaad waxaa la yidhahdaa asabcu almathani ayaa la yidhahda todobadii lasoo celcelinaayey waxaa loogu magacaabaa la yidhi sabcu lmathani liannahaa sabcu aayaatin cala asaxiix sawaaun qulnaa ina albasmalata minha owla sida saxiixa suuradda waxa waxaa weeye waa todoba aayadood haddii aan dhahno basmaladu waa ka mid insha allahu tacaala khilaafkaas waan ku tegi doonaa basmaladu kamid weeye ama kamid maahan haddaan dhahno labadaba haddaan dhahno suuradasana waxa weeye waa todoba aayadod wey magaca tobanaad waxaa la yidhaha annuur ayaa la dhahaa suuradda nuurka ahayd suuraddaanu nuur weeye maxaa yaele qur-aanka ilaahay yaaba nuura weye oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka nuur ayuu u ku tilmaamay ah, marka qur-aanku waxa weeye waa nuur rasuulka alayh salatu salaam waa nuur iimaanku waa nuur waxaa kaloo kow iyo toban la yidhaahdaa arruqya ayaa la yidhahda suuratu ruqya ayaa la yidhahda tufidda suuradeeda maxaa yaele suuradda tan waa la isku tufaa in la isku tufane axaadiista saxiixulbukhaarigii soo aroortay ninkii markaasi saxaabiga ahay waa tii markaasi gaaladii ninkii ka jiraday oo ku tufay todobada faataxo ee lagu caafiyo ariga ay ka qaateen waa ku tegi doonaa haddii ilahay yidhaah suuradda marka waxaa weeye alruqya ayaa la yidhaaho waxa weeye waa lagu tufayaa qofkii waxaa weeye jiran waa lagu tufayaa labaiyo tobanaad waxaa la yidhaha magaca labaiyo tobanaad suurat alxamdi baa la dhahaa wa shukr suuradda xamdiga iyo shukriga ayaa la yidhahdaa maxaa yeele xamdi ayuu maaragtay suuradda tanu ay ku bilaabanaysaa shukri ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa lagu shukriya ayaa ku sugan waxaa la yidhaha magaca saddex iyo tobanaad suuraddan adducaa ayaa la yidhaha waa tii ducada eheeday maxaa yeele suuraddaanu waxa weeye waa saddex qaybood qaybta markaasi waa ku tegaynaahi oo saddexaad waxay ka bilaabanaysaa oo ducada ah ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin halkaasay ka bilaabanaysaa markaas maadaama ducadaasu ay ku jirto suuraddan waxaa laha adducaa ayaa la yidhaha duca weeye faatixadu magaca afar iyo tobanaad waxaa la yidhaha tacliim lmas'ala waxaa weeye mas'alada su-aasha oo laysku tacliimiya ayaa la yidhaha waxaa loo dhahaayone liijtimaaliha calaa dalika weeye mas'alada tacliimteeda ayay markaasay qofka baraysaa maxaa yeele suuraddu ilaahay sanihiisa iyo xamdi ayay ku bilaabanaysaa kabacdi ayaa waxaa imaanaya in ilaahay wax la su-aasha suuradda akhirkeeda waxaana ducadu mustajaabo ay ku tahay in markaasi sanaha alle iyo salliga nabiga calayhi salatu salaam la hormariyo sida axaadiista saxiixa soo aroortay oo ducada laga bilaabo alxamdu lilah waasanaau lilah wa shukru lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam kabacdi markaasi qofku waxau doona ilahay u laakiin haddii aad allahuma rabbanaa horay aad kala goodid taasi waxa weeye ducada ijaabadeedi inay lumiso ayaa dhici karaysa magaca shan iyo tobanaad waxaa la yidhaha suurat lmunaajaat ayaa la yidhaha lafaqida ama la showridda suuraddeedii qofka waxaa weeye markuu suuraddan akrinaayo ilaahay munaajaatkiisa ayuu ku sugan yahay ayo allo ayuu lafaqayaa subxaanahu wa tacaala oo ilaahay cilmigiisa ayaa qofkaas uu ku og yahay kula socdaa maxaa yeele markaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahayow adiga ayaan ku caabudaynaa adiga ayaan kaa kaalmo dalbaynaa iyaaka nakusu bilcibaadati macnaha insha allahu tacaala waa noo dabamarayaani waxa weeye waa munaajaadka ilaahay baad ku jirtaa rabbigaaga subxaanahu wa tacaala ayaad lafaqaysaa oo aad la koodaysaa magaca lixiyo tobanaad waxaa la yidhaha suuratu tafwiil ayaa la yidhaha bandhigidda suuradeeda ayaa la yidhaha maxaa yaele qofkan suuraddatan akrinaaye alle subxaanahu watacaala ayaa amuurihiisa uu bandhiganayaa ilaahay subxaana watacaala ayuu amuurtiisa u bandhiganayaa markaasaa suuradda waxaa lagu magacaabaa hoo kalentood suuratu tafwiil ayaa la yidhaha magaca todoba iyo tobanaad waxaa la yidhaha suuratu su-aal ayaa la yidhaha su-aasha suuradeedii maxaa yeele suuraddatan intaad akrinayso alla ayaad wax su-aalinaysaa ihdina asiraada almustaqiimaad leedahay ilaahu dariiqa toosan nagu hanuuni صراط الذينa ancamta عalayhim ayr المqdوب taasi marka waxa weeye waa su-aal weye ilahay baad wax weydiisanaysaa sidaasaa marka waxaa lagu magacaabaa oo asmaadeeda a labaatanka suuratu su-aal in la yidhaahdo magaca sideed iyo tobanaad waxaa lagu magacaabaa suuratu umulkitaaba lagu magacaabaa kitaabka asalkiisa ama kitaabka hooyadiisa maxaa yeele kitaabka ayaga ayaa asalu ah ayaga ayaa lagu bilowday ayagaa qur-aanka laga bilaabayaa macaanideeda ayaa cajiiba macaanida qur-aanka oo dhan culummada islaamku waxay yidhahdeen faatixada ayay ku jirtaa qur-aanka macaanidiis oo dhan qofki ilaahay faham uu ka siiyo waxa uu ku jiraa faatixada ayuu ku jiraa sirta qur-aanka dhammaantiisa suurat alfaatixay ku jirta halayidhi suurat alfaatixa marka waa suurad cajiiba weeye magaca sagaal iyo tobanaad waxaa la yidhaha faatixat alqur'aan qur-aanka midii furtay baa la yidhaha maxaa yal hadda qur-aanka markii la bilaabaayo hagee laga bilaabayaa faatixada ayaa laga bilaabaya ayadaa laga bilaabaya saasaa lagu soo yeegaya sida hadda waxa weeye cabshirkeenan oo markaasi tafsiirka uu ku soconaayo waxa weeye faatixada ayuu sidaas uga bilaabanaya wahaakadaa suuratu lbaqara halkaasaanu ku wadayna hadii ilaha yidhaahdo ilaa suuratu birabinaas aynu ka gaarayn qof kasta oo markaasi waxa weeye la socda tafsiirka sidaas ayuu ogaanayaa in markaasi qur-aanku halkan uu ka bilaabanayo isla markaasina waxa weeye uu soconayo ilaa laga gaaro suuratu birabinaas laga gaarayo magaca labaatanaad asalaad ayaa la yidhaaha faatixada waxaa lagu magacaabaa asalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaanu marka maxay tahay waxa weeye xadiidka nabiga alayh isalaatu wasalaam ayaa noo sheegaaya suuraddan waxaa lagu magacaaba markaasi asalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaa lagu magacaabaa waxaana salaad loogu magacaabaa la yidhi rasuulkeena alayh salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qasamtu salaata u dhahay faatixada ayaan qaybiyey oo salaada lagu sheegayo faatixada laga wadaa salaada hadda waxa loogu magacaabay yidhahdeen culummadu salaada ayay markaasi rugni kamida ay tahay oo haddana mar walba lagu soo celcelinaayo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay xadiidkan markaasi waxa weeye waa xadiisulqudsi alla ayaa waxa uu yidhi qasamtu salaata faatixada ayaan qeybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayni aniga iyo addoonkayga ayaa waxaan ugu qaybiyey faatixadu dhahay ilaahay laba nis qasamtu salaata faatixada ayaan qaybiyey baynii wa bayna abdii aniga baynkayga iyo addoonkayga nisayni laba nis fa nisfuhaa lii nis oo faatixada aniga ayaa iskale oo waxaa laga wadaa aniga ayaa laygu faalinaya laygu tilmaamayaa wa nisfuhaa licabdii nisna addoonkayga ayuu usugnaaday walacabdii maa sa'ala ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaygu wixii ou su-aasho ayuu iska leeyahay waana sidaa tan alla wuxuu dhahay xadiisulqudsigaas yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaha gadaalaan ka sheegaynaa yaquulu llahu ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdi markuu adoonku uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu llahu caza wajala ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa i ammaanay addoonkaygu waa igu xamdiyey yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay haw dhahay alla subxaana wa tacaala alraxmaani araxiim ayuu dhahayaa yaquulu rabbu rabbigu wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdii addoonkaygu waa ifaaleeyey aad yo aad safa aan laayiq u ahay ayaa addoonkaygu igu faaleeyey yaquulu cabdu addoonku wuxuu leeyahay maaliki ywmi yaquulu yaquululaahu alla wuxuu leeyahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay markii uu yidhi maaliki ywmi اddiin ou dhahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay oo waxaan ahay ayuu igu tilmaamay yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeya haw dhahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yaquulu llahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay haadihi alaaya tan oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ah baynii wa bayna cabdii aniga iyo addoonkayga inoo dhexaysaa walicabdii maa sa'ala addoonkaygu wax uu su-aasho ayuu leeyahy marka hadda meeshaas marka aad soo gaarta waxaa imaanaysa su-aasha ayaaba ku xigaysa su-aasha markaasi addoonku ilaahay uu weydiisanayene qaybta ducada oo faatixada ugu dambaysa weeye yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay ihdina asiraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaliin ayuu leeyahay yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay haaulaai licabdii kalimaadkaas ducada addoonkaygaa iskale walicabdii maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wixii ou su-aasha ayuu iska leeyahay haaulaai licabdii kelimaadkaas alla ayay u sugnaadeen waliabdii maa sa'ala addoonkayguna wixii uu su-aasho ayaa uu iska leeyahay sidaas ayuu maaragtay yaa leeyahay maa sa'ala suuradda tan hadda marka waxaa weeye faatixadii sidaas ayaa markaasi waxaa weeye ee u cajiib badan tahay marka hadda suuradda tan suurat alfaatixa ayaa la yidhaha suurat alfaatixa marka la yidhaahdo waxa ay ku waxaa ku soo arooray fadligeeda axaadiis aad iyo aada u tiro badan ayaa kusoo arooray axaadiistaasoo waxaa weeye aan la soo koobi karin ayaa kusoo arooray marka axaadiista waxaa kamid ah aynu hadda meeshaan kusoo qaadanayno oo markaasi axaadiista waaweyn qaarkood ay dhigaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa rasuulkeena waxuu dhahay allah wuxuu yidhi malagga la yaa israafiil ayuu wuxuu dhahay yaa israafiil bicizatii wa jalaalii wa juudii wa karamii waxaan ku dhaartay cizadayda iyo jalaalkayga iyo juudkayga ayaan ku dhaartay deeqtinimadayda iyo karamkayga waa isku macno dhow yihiin taas man qara'a bismi illaahi araxmaani araxiim qofkii akriya bismi illahi raxmaan raxiim maratan marado bifaatixati alkitaab na ku akriyo maratan waaxidatan oo ila yidhahda bismi illaahi araxmaan raxiim faatixada akriyo ushhiduu ka markhaati ka haddaad malaaigtihiin anii kafartu lahu inaan u dhaafay inaan u dhaafay dembigiisii wa qabiltu minhu alxasanaat xasanooyinkana aan ka aqbalay watajaawaztu canhu sayi-aat xumaanyaalkana aan ka dhaafay walaa uxariqu lisaanahu fi naar lisaankiisana naarku gubi maayo faatixada idoo la akriyo basmalada lagu akriyo waxaa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xadiis xadiisulqusigaas uu ku dhahay wa ujiiruhu min cadaabi alqabri waxaan ka korinaa u dhahay allah haddana subxaanau wa tacaala xadiisulqusigaas addoonkaas cadaabulqabriga ayaan ka korinayaa wa cadaabi naar naarta cadaabkeeda ayaan ka korinayaa walfazac alakbar argagaxa weyn oo maalinta qiyaamo dhacayane waan ka korinayaa wayaraqaani qabla ambiyaai walawliyaai ajmaciina waxauna ila kulmaayaa ambiyada iyo owliyada hortooda ila kulmaaya hadda markaasi kulankaanu kulan khaasa weeye ambiyada ilaahay wax laga hormarinaayo ma jiraan marka hadda waxa weeye liqo oo markaasi khaasa ayaa loola jeedaa waxaa weeye waxaa dhigaayo maaragtay jaamicu sakiirka kitaabka la yidhaahdo ayaa dhigaayo xadiisaa soo qaatay isagoo meelo waaweyn oo muhiima kasoo qaatay haddii marka hadda waxa weeye aynu haddana wax kasii qaadano amaana maaragtay wax ka sheegno waxa weeye axaadiista oo kusoo arooray suuradda tan markaasi fallaa ay iska leedahay waaynu ka soo qaadanaynaa xadiis oo markaasi waxa weeye oo saxiixa ayaynu soo qaadanaynaa oo markaasi waxa weeye uu iska leeyahay saxiixulbukhaariga aynu kasoo qaadanayno marka hadda waxa weeye axaadiistaasu waxa weeye hadda aynu soo qaadanayno ma ahan intaas kaliya inay axaadiisu ay tahay laakiin saan hore idin kuu sheegnay faatixada waxa weeye falaa'isheeda wax lasoo koobi kara ma aha maxaa yeele haddii la yidhi qur-aankii macaanidiisii oo dhan ayaa suuraddatan ku jirta sirti qur-aanka oo dhan ayaa maaragtay suuraddan ku jirta hadii la yidhi waa arrin aada iyo aada u cajiiba marka waxaynu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey saxaabiga la yidhaha abi saciid ibnu lmucalla radia allahu canhu waxa uu dhahay saxaabigaasu kuntu usallii waxaan ahay mid dukanaaye maalin baan dukanaayou dhahay fadacaanii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markii aan dukanaaye ilaahay rasuulkiisaa ii yeerow dhahay falam ajibhu ma ajiibin markaas sabab baan ilaan ku jiraye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii uu ii yeeray maana ajiibine salaadaydan iska sii watow dhahay xataa sallaytu intii aan ka dukado oo salaadayda aan ka dhamaysto salaadii markaan dhamaystay fa ataytuhu rasuulka waanu imidow dhahay salaadii markaan ka baxay isla markaasina rasuulka calayhi salatu salaam yeerisiisa aan maqlaayey waan soo baxay rasuulka alayh salatu salaam ayaan soo ag fadhiisow dhahay fa qaala markaas nabigu waxau dhahay maa manacak maxaa kaa reebay an ta'tiini inaad ii timaado abi saciidow markaan kuu yeeray maxaa dhacayood iigu imaaweysay ayaa nabigu alayh salatu salaam idhahayow dhahay marka abi saciid waxau dhahay faqultu waxaan dhahay yuu dhahay yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiiyow kuntu usallii waxaan ahay inaan dukanaayo salaad baan ku jiray rasuul allow sidaas ayaan waxaa weeye aanan kuugu imaanin qaala markaas nabigu waxau dhahay yu dhahay alam yaqul illah alam yaqul illahu tacaala sow ilaahay ma dhihin istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum sow ilaahay qur ma dhihin ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum weeye dadka mu'miniinta ahow ilaahay ajiiba rasuulkana ajiiba markii waxaa uu idiin yeero bimaa yuxyiikum wax idin noolaynaayo rasuulku alayhi salatu salaam qofka u yeero wax noolayhaaya oo naftiisa anfacaaya ayuu ugu yeerayaa suma qaala markaas wuxuu dhahay markii rasuulka alayhi salatu salaam saas ou dhahay la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan ilaah baan ku dhaartaye waxaan ku barayaa suurad midda ugu weyn oo qur-aanka ku jirta ayaan ku barayaa qabla an takhruja min almasjid masjidka intaadan ka bixin ka hor ayaan suuradda qur-aanka u weyn ayaan ku barayaa bala fiirso faatixada qiimada iyo cadamada ilahay agtiisa ay ku leedahay rasuulkeena wuxuu ku dhahay saxaabigaas law callimanaka acdama suuratin fi lqur'aan waxaan ku barayaa suurad midda u weyn oo qur-aanka ku jirta qabla an takhruja min almasjid intaadan masjidka ka bixin ka hor qaala markaas wuxuu dhahayuu yidhi ah. qaala markaas waxau dhaha yuu yidhi qaala wuxuu yihi ninka la yidhaha abi saciid faأkhada biyadii rasuulku alayه الsلa slam gacantaydu qabtay markii uu yidhi low calimanaka acdama suuraةi fi اqur'aani ayaa waxa weeye gacanta iga qabtay dha rasulka alayه الslat slaam si waxa weeye arrintaas una igaga halmaamin falamaa aradnaa markaan doonow dhahay an nakruja min almasjid ow falamaa araada markau doona rasuulku alayh الsalaatu salaam an yakruja min almasjidi masjidka inuu ka baxo waxaa weeye meeshau gacanta iga soo qabanayay masjidka dhexdiisa ahayd waa la socday isagoo waxaa weye nabigu alayh salatu salaam abi saciid gacanta ka haayo markaasay waxay gaareen iridii masjidkay gaareen abi saciid waxau dhahay markii nabigu ou damcay inuu masjidka ka baxo qultu waxaan dhahay yuu yidhi yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiyow qulta waxaad i dhahday la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aani ilaahaan ku dhaartaye waxaan ku barayaa suurad midda u weyn oo qur-aanka ku jirta qaala markaasu wuxu nacam haa alla ilaah waa ku barayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina ayuu dhahay waxaa weeye suuraddaas qur-aanka u weyn waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suurat alfaatixa weeye hiya sabcu lmasaani waalqur'aan alcadiim aladii uutiitu ayuu dhahay waxaa weeye faatixadu hadda waxa weeye rasuulku waxau dhahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asmaadii hadda aynu soo sheegaynay waxaa kamid mid aheeday suuratu alxamdi washukr oo hadda waxa weye alxamdu waxay kamid tahay asmaadeeda maxaa yeele hadda caruurta dugsiyada qur-aanka dhegeysa markii aad su-aasho oo xageed ku jirtaa tidhaahid kii faatixada markaas ku jira wuxuu ku leeyahay alxamdu ayaan ku jiraa waxa weeye isin oo asmacdeeda kamida weye maxaale rasuulkeenu wuxuu yihi alayhi salatu salaam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu dhahay suuraddaas qur-aanka u weynu waxa weeye hiya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmasaani waa todobdii lasoo celcelinaayou dhahay waalqur'aan alcadiim qur-aankii weynaay weeye alladii kaasoo uutiituu laysiiyey oo ilaahay u yidhi subxaanahu tacaala walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcadiim waanu ku siinay nabi maxamedow todobo oo markaasi waxa weeye lasoo celcelinaayo ragco walba lagu soo celinaayo iyo qur'aankii weynaay ayaanu ku siina u dhahay ilahi subxana wa tacaala ilaahay cadamo ayuu ku tilmaamay culamada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin shaygii ilaahay weyni uu ku tilmaamo in markaasi caqli oo makhluuqkiisaa oo soo koobi karaha uusan jirin qur-aanka ilaahay sidaas ayuu uwen yahay sidaas ayaa hadda waxaa weeye faatixadii oo weli markaasi aynu macnaheedu ku dhex jirno oon weli aana maaragtay waxyaaba badan oo macluumaadoo eh, ku jira aanan sheegin ayaa loogaga warramayaa oo waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam weyninkeeda iyo cadamadeeda uga warramaya marka xadiiskaas waxaa weriyey imaamu albukhaari ayaa wariyey oo kitaabkiisa saxiixa ku wariyey faatixada marka waxa weeye falaa-isheeda way fara badan tahay haddana wax kale ayaa noogugu dhiman hase yeeshee darsigeeni oo markaasi casharkeena tafsiirka qur-aanka oo halkaas ku eg ayaa markaasi kusoo gebagabayneynaa wallahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxa weeye xadiiskaas ay deliishanayaan iyo imaamu maaliki iyo waxa weeye imaamu alawsaaci sidaas ayay deliishanayaan ba yidhi sidaas ayay waxaa weeye deliishanayaan ba layidhi o daliilkoodu sidaas ayuu ka yimid a yidhi marka sidaasay leeyihiin basmaladu ka mid maahan sidaasay leeyihiin maaragtay eh, faatixada kamid maahan iyo markaasi suuradaha kaleentoodba ka mid maahanay leeyihi qofkana waxaa weeye ayaga ragga ka midana waxaa weeye faatixada ayay ku furfura jireen baa la yidhi qofku waxa weeye imaam ha ahaado amase kayrkiisa ha aadee weeye marka camalka ahlulmadiina imaamu maaliki agtiisa xujow ka yahay sidaan horuu soo sheegnay taasi waxa weeye waa bacdu alaqwaal weeye oo culummadaasu ay qabaan waxaa kaloo la yidhi qowlka labaad uu yahay waxa weeye waa aayad ayaa la yidhi oo faatixada ka mida suurad kastana ka mida ayaa la yidhi sidaas waxaa qaba quraa'u maka ayaa qaba quraa'a maka maka quraa'deeda ayaa qaba iyo kuufo iyo maaragtay fuqahadooda ayaa qabaa la yidhi waxaa kaloo qabaa la yidhi caalimka la yidhaha ibnulmubaarak ahlu madhabka markaasi afartaana waxaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba isaguna ayaguna waxay deliishanayaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahay idaa qara'tum markaad akhrinaysaan alxamdu lilaahi aad akrinaysaan faqra'uu ku akriya bismi illaahi araxmaan raxiim oo markaasi waxaa weeye acuudu billahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan araxiim maaliki ywmi iddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku dhex jirnay casharkeeni tafsiirka ahay waxaynu soo bilownay suuraddii qur-aanka ugu horeysay oo suuratu alfaatixa suurat alfaatixa marka waxaa weeye wax badan oo macluumaada oo ku jira ayaynu soo qaadanay casharkeena hore haatanna isla faatixada ayaynu ku dhex jirnaa waxyaabo kalenteed oo macluumaada ayaynu ka qaadanaynaa oo faatixada markaasi waxaa weeye ku tacalluqaaya bismi illaahi araxmaan iraxiim suuradda tan suurat alfaatixa la yidhaahdo marka ugu horeysa intaanan macnaheeda aanan u gelin waxa ay suuraddaanu ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim ayay ku bilaabanaysaa waxaan marka ka waramaynaa suuradda tan marka la bilaabaayo basmaladaas lagu bilaabaayo aqwaal aqwaalulculamaa'i culamadii islaamka raggii hore oo xaqii saxaabada iyo waxa weeye raggii salafki iyo ahlulmadaahibka waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka qabaan iyo aqwaasha markaasi ka jirta khilaafkeeda ayaynu wax ka soo qaadanaynaa bismi illaahi araxmaani iraxiim suuraddan hadda marka waxa weeye basmaladatan oo marka la bilaabayo laleeyahay bismi illaahi araxmaan iraxiim waxa weeye waa la isku khilaafay basmaladaas waa la isku khilaafay marka hadda suuradatan waxa weeye waa todoba aayadood horta todoba aayadood inay taa la khilaafsana laakiin khilaafku waxa uu ka jiraa basmaladu kamid ma tahay mase kamid maahan haddii la yidhahdo basmaladu kamid maayna todobaday noqonaysaa haddii waxa weeye basmaladu waa kamid la yidhahna todobaay noqonaysaa kamid maahan haddii la yidhahna todobada ayay noqonaysaa wey sidaas ayaa markaasaa la leeyahy maxaa yeela waxa weeye haddii qolada yidhaahdeen basmaladu kamid maahan oo aynu sheegi doono waxaa markaasi ay ka bilaabanaysaa aayadda todobaad ayaga aftooda siraad aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin halkaasay ka bilaabanaysaa marka ihdina siraat almustaqiim meeshaas haddaan wax yar ku celino waxa weeye basmaladu waa kamid haddii la yidhaahdo aayadda toddobaad waa la og yahay waxay ka bilaabanaysaa siraad aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin ayaa hal aayad isku ah haddii la yidhahdo basmaladu kamid mid maahan bisinku ka mid maahan faatixadani qolada saas tiri aayadda toddobaad waxay uga bilaabanaysaa gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin intaas uga bilaabanaysaa waayahay dad waxaa jiro kaleentoodoo saddexaad laakiin aan badnaynin oo waxa weeye waa sideed aayadood yidhaahdeen oo waxay basmaladiibay ku dareen markay basmalada ku dareen ayaa waxa weeye waxay aayad ka tiriyeen lmaqluubi calayhim walallaaliina ayay aayad ka tiriyeen markaasay waxay ka dhigeen waa sideed aayadooda yidhaahdeen qolana waxay yidhaahdeen waxay ka dhigeen lixay ka dhigeen oo afaraad oo waxay yidhaahdeen waa lix aayadood basmaladu laakiin kamid mid maahana yidhaahdeen labadan qowlaad mar labadan qowlo hadda dambon sheegayno laba qowloo marjuuxoo laga raajix yahay oon wax hadda weyn culammada islaamku aynan kasoo qaadin weeye marka haddaba walaalayaal markaynu soo qaadno suuraddatan waxa weeye khilaaska xagga basmalada ah waxaa la khilaafsan yahay aayad oo faatixada kamida weeye basmaladu ayaa la isugu khilaafsan yahay iyo ma ahan weeye markii hadda saas qolada dhahaya aayad kamida weeye faatixada waanu soo qaadanaynaa aqwaashooda qolada dhahaaya kamid maahane waxay qabaan suuradaha kaleentood xataa waxa weeye basmaladu kamid maahan faatixadana kamid maaho qur-aankao dhanba basmaladu waxa weeye laga tiri maayo aayad laga tiri maayo wixii ka soo hara markaas suuratu namli maxaa yeele suuratu namli waxaa ugu tegi doonaa inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi raxmaan raxiim basmalada meeshaasu waxaweye qur-aankay kamid ka yidhahan laakiin inta kaleentooda basmalo ah qur-aanka kamid maha weeye laakiin waxay leeyihin in lagu bilowdo waa la suneeyaa sida markaa isticaadada oo kaleentood waxaanu marka ku hormaraynaa dadka yidhaahdeen basmaladu kamid maahan faatixada suuradaha kaleentoodna kamid maahan haddii laga reebo suuratu namli midaas ku jirta hadalkaas marka yaa qaba waxaa qaba Eh, maaragtay waxaa qaba quraa lmadiina madiina quraa'dii joogtay oo horo ayaa qabta sidaas weeye iyo quraa'da basro basro iyo quraa'u shaam ayaa saas qaba iyo fuqahadooda weeye iyo waxaa qaba imaamka la yidhaha imaamu alawsaaci ayaa qaba waxaa kaloo qaba imaamu maaliki marka raggaas waxa weeye maxay deliishanayaan waxa ay deliishanayaan xadiis laga wariyey ee abubakar iyo cumar iyo cusmaan waxaana iska lahay xadiiskaas anas ayaa iska lahay xadiisku anasa ah waxau ahay waxa weeye waxaan gadaashooda aan ku dukaday sayid abubakaraan gadaashiisa ku dukaday cumaraan ku dukaday cusmaanaan ku dukaday caliyaan ku dukaday mana arag ayagoo markaasi ku furfuranaya faatixada ayagoo basmalada ku furfuranaya weye oo waxa weeye imaam ha noqdo qayrkiisa ha noqdee kaba maqalow dhahay ayagoo ku furfuranayo bismillahi raxmaan raxiim weye camalka markaasi waxa weeye ahlulmadiinane waxa weeye waa camal oo xujo ah weeye camalka ahlumadiino waxa weeye camalka ahlumadiino camalka ahlumadiinana waxa weeye waa xujo oo waxa weeye markaasi maalikiyadu iyo waxa weeye raggaanu waxay ka dhigtaan xujay ka dhigtaan qaar waxay yidhaahdeen markaasi oo waxa weeye culummadaas kamid ah sidaas ayaa markaasa saxiixay yidhaahdeen oo waxay saxiix yeeleen basmaladu inaysan faatixada aysan kamid ahayn suuradaha kalena aysan kamid ahayn qoladaas marka sidaasay qabaan haddii la yidhaahdo markaasi kamid weeyane eydana markaan soo qaadano oo basmaladu waxay kamid tahay faatixada la yidhaahdo suuradaha kalenta waan usoo noqonaynaahe iyo suurad kasta oo waxa weeye eh, suurad qur-aanka kamid ah warkaasna waxaa qaba faatixadu waxaa weeye basmalada ku jirta bisinka ku jiraahu faatixaduu kamid yahay iyo suuradaha kalentood waxaa qaba iyagana quraa'u maka ayaa qaba maka quraa'deeda iyo markaasi kuufo iyo fuqahadooda ayaa qaba waxaa kaloo qaba caalimka weyneya oo la yidhaha ibn almubaarak la yidhaahdo waxaa qaba imaamuna ashaafic ayaa qaba ayaguna daliilkoodu waxaa weeye waxa ay deliishanayaan anahu sala allahu alayh wasalama qaala inuu yidhi xadiis saxiixa weeye isaguna idaa qara'tum alxamdu lilah faqra'uu bismi illahi raxmaan raxiim markaad akrinaysaan u dhahay rasuulka alayh salatu salaam alxamdu lilaahi ood faatixada akrinaysaan ah faqra u akriyow dhahay rasuulku alayhi salatu salaam bismi illaahi araxmaan raxiim ku akriyow dhahay inahaa faatixadu umul qur'aani qur-aanka hooyadiisi weeye wa umul kitaabi kitaabka asalkiisa weeye wa sabcu masaaniid hooyadii lasoo soo celcelinaayo weeye wa bismi illaahi raxmaan raxiimine bismi illaahi raxmaan raxiimine ixdaa aayaatihaa aayadaheeda ayay ka mid tahay bismi illahi raxmaan raxiimine aayadaheeda ay kamid tahay saasuu dhahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam hadda marka labadaas waxa weeye qowl ayaa jirta culummada islaamka sidaas ayay markaasay kala qabaan qolo walbana waxa weeye adilo ayay haysataa marka hadda haddii aynu nahay dadka soomaali madhabteenu waa madhabta imaamu shaafici basmaladu markaasi waxa weye faatixada ayaynu ka mid tahay khilaafka basmalada faatixada inay kamid tahay inuu weyn yahana waxaad ah, ku garanaysaa oo markaasi faatixadu waxa weeye basmaladu falaa'il fara badanay iska leedahay in markaasi waa kamid la yidhaahdo qur-aanka markaad fiiriso qur-aanka marka uu bilaabaha bisinka lagu bilaabo bisinka lama aayadeeyo laakiin faatixada musxafka markaad soo qaadato waa la aayadoo ayad ayaa laga dhigay saasaad ku ogaanaysaa meeshaas markaasi arrin aada iyo aad weyn inay ka jirto oo waxa weeye basmaladu ay faatixada ay kamid tahay alxasil waxaa la yidhi basmaladu waxa weeye ilaahay kalaamkiisa ay kamid tahay qadcan weye khilaaf kuma jira taas oo hadda bisinku waxa weeye ilaahay kalaamkiisa inuu kamid yahay cid isku khilaafsan ma jirto wey cid isku khilaafsan taas ma jirto dadka inkira oo yidhahda basmaladu kalaamka ilaahay kamid maahna gaal buu noqonaya waa gaaloobaya hadda markii la yidhaahdo waa aayad oo suurad kasta kamid ah mata kamid maahan khilaaf ayaa isagana ka jira a'imada dhexdooda khilaaf kaasoo kalentooda ayaa ka jira isaguna wey marka hadda waxa weeye eh, haddii aynu usoo noqono isla markaasi basmaladaas oo markaasi waxa weeye faatixada ma kamid tahay mase kamid maahan haddii aynu wax yar usoo laabano waxa weeye waxaa maaragtay aa soo qaadanaynaa xadiidka saxiixa ibnu khusaymata kiisa oo laga wariyey umu salamata radiallahu canha oo zawjadii nabiga heeday calayhi salaatu wasalaam umu salama waxay tiri ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalama qara'a albasmalata basmalada ayuu akriyey fii awalilfaatixati faatixada awelkeeda ah marka saxiixa ibnu khusayma waxaa ku taala xadiiskaas umu salame laga wariyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam qara'a albasmalata basmalada bisinka inuu akriyey fii awalilfaatixati faatixada awelkeeda fi salaati salaada uu ku akriyey wacaddaha aayatan isla markaasna aayad ayuu ka tiriyey rasuulka alayh salatu wasalaam xadiiskaa xadiis saxiixa weeye waxaa dhigaaya ibnu khusayma ayaa dhigaaya waxaa la sheegay inay markaasi ay tahay aayad oo suurad kasta ka mid ah ilaa bara mooyaane waxaana arrintaas laga wariyey cabdullahi ibnu cabbaasaa laga wariyey cabdullahi ibnu cabaas oo xabru caalimul umma ah waxaa laga sheegay inay markaasi basmaladu ay tahay suuradaha qur-aanka oo dhan aayad kamid ay tahay weeye cabdullahi ibnu cumar isaguna sidaas ayaa laga wariyey saxaabiga la yidhahda cabdullahi ibnu zubayrna sidaa laga wariyey saxaabiga la yidhahdo abu hurayrana sidaasaa laga wariyey saxaabiga la yidhahdo cali ibnu abi daalibna isan sidaasaa laga wariyey oo raggaas asxaabtaa faatixada iskaba daayay ay yidhaahdeen qur-aanka suuradihiisa kale ayaa basmaladu ay kamid tahay taabiciinta markaasi laga weriyey arrintaasna waxaa kamid a ah cadaa ibnu abi rabaxaa kamid a ah. daawuus ayaa kamida ah. saciid ibnu jubayraa a taabicii jaliilka ahay makxuul ayaa kamida imaamu zuhri oo muxadis weyne ayaa kamida sidaasoo kale waxaa qaba isaguna saan horena u marnay ibnu mubaarak ayaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba imaamu axmed ibnu xambal ayaa qaba riwaayatiisaa weeye isxaaq ibnu raahweye oo waxa weeye mashaayikhda bukhaari kamid a ayaa isaguna sidaas qaba weye waxaa qaba abu cubayd alqaasim ibnu salaam ninka la yidhaahdo ayaa isaguna qaba intaas waxay qabaan inay basmaladu faatixadana ay kamid tahay suuradaha kalena waxa weye ay kamid tahay aayad kamid ay tahay wey ragga raggaa saxaabada ee ajilada ah iyo waxa weye raggaa taabiciinta ah oo raggi waaweynaayo cilmulxadiiska iyo waxa weeye fikhiga iyo markaas si loogaga dambeeyey ay yihiin waxay qabaan basmaladu inay waxa weeye ay tahay aayad oo faatixada kamid a ah. xataa qur-aanka intiis kaley sheegeen imaamu maliki waxa uu yidhi iyo abu xaniifa oo raggo ayaguna ahlumadhabkaa ah iyo asxaabtoodu saa hore isoo sheegnay laysat aayatan min alfaatixati yidhaahdeen walaa min gayriha min asu ay dheheen basmaladu ma ahana yidhaahdeen mid oo kamid a ah, faatixada kamid a ma ahana yidhaahdeen suuradaha kalenteeyo qur-aankaana kamid ma ahana yidhaahdeen saxiixu lbukhaariga waxaa ku sugan xadiis laga weriye anas horanaan usoo sheegnay annahu su in laga su-aalay ninka la yihaahdo anas ibnu maali maaliyo khaadimka nabiga ahay can qiraa'ati nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga qiradiisa ayaa wax laga weydiiyey faqaala markaas wuxuu dhahay anas kaanat qiraa'atu maddan qirada nabiga alayhi salatu salaam waxay ahayd maday ahayd waa qira markaasi la taagtaagaayey oo marka la sugay ahaye markii sidaas anas uu dhahay uma qara'a wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu akriyey yamudu isagoo madaayo taagaayo bismi illaahi taagaayo wayamudu araxmaani asagoo madaayo asagoo taagaayo wayamudu araxiimi araxiimi isagoo taagaayo waxaa kaloo kaleentoodoo anas laga wariyey xadiisu saxiixayn bukhaari iyo muslim saa horena u sheegnay anas wuxuu yihi sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alayh wasalama wa abi bakrin wa cumarin wa cusmaan sallaytu khalfa nabiyi sal lla alay slama wa abi bakr wa cumara wa cusmaan waxaan ku dukadow dhahay abubakar gadaashiisa ayaan ku dukaday dukadoon salaada ku dukaday waxaan gadaashiisa ku dukaday sayd cumaraan ku dukaday sayd cusmaanaan ku dukaday fa kaanuu yaftatixuuna bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin waxay ku furfura jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo faataxada markay aqra'ayaan xamd alxamdulilah rabbi ay ku bilaabeen o dhan riwaayad muslim fiisaa waxay eeday laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiimi ayuu anas ku diray warka oo waxa weeye bismi illahi raxmaan raxiim ma aysan dhehaynin fii awali qiraa'atin qirada awelkeeda weeye walaa fii aakhiriha xataa aakhirkeedana ma dhehayn saas ayaa markaas xadiidkaas oo xadiis saxiixayn anas isaguna sidaas ayuu wariyey culamada islaamku hadda waaweyn sida hadda imaamu bayhaqi oo kaleentood iyo amuuraha kan marka ay ka warramayaan waxay leeyihiin markaasi dadkan markaasi waxa weeye muxadisiinta gaar ahaan waxa weeye saxaabada markii eh, aqwaashoodan iyo lasoo qaado waxaa dhici kartay leeyihiin in qaarna waxaa weeye basmalada ay maqleen ay nabiga ka wariyeen qaarna waxaa weeye basmalada ayna nabiga ka maqal ee nin walba wixii uu weriye markaas isaga uu sheegay laakiin hadda markii waxaa weeye arrintaasi la fiiriyo basmaladu maadaaman ay tahay shay ilaahay agtiisa ku weyn oo haddana eh, shay xifdii ay tahay sida aan hadda basmalada xooga aniga sheegi doono isla markaasna aan la isku khilaafsanayn ilaahay kalaamkiisa inay kamid tahay kalaamka ilaahayna ay kamid tahay waxaa fiican baa la yidhi mar walba in markaasi arrimahaas ugu roon tahay in basmalada waxaa weeye lasoo qaato marka hadda basmalada tan markii qolana ay yidhaahdeen kamid maahan faatixada qolana kamid waa ay yidhaahdeen salaada jahriyada xukunkeedu see noqonayaa salaada jahriyada xukunkeeduna wuxuu raacayaa labadaas qol ayuu raacayaa raggii yidhaahdeen basmaladu waxa weeye kamid maahan faatixada kamid maahan ayagu waxa weeye lama jahraayaan salaada dhexdeeda hadday salaadu ay jahriyo ay tahay lama jahraayaan marka sidaas ayaana markaasi waxa weeye xadiidka hadda aynu soo qaadanaynay khulafada afartaa saasaa ka sugnaatay ayuu dhahay saxaabiga la yidhaha anas ibnu maalik weeye iyo markaasi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu muqasal la yidhaahdo iyo rag kaleentoodo waxa weeye e, ayaga markaasi e, raacsan weeye dawaa'if kaleentoodoo markaasi salafu taabiciin kamidane sidaas ayay qabaan iyo khalafkaba weeye sidaas waxaa weeye madhabta abu xaniifa iyo sawri iyo imaamu axmed riwaayatiisa ayaa sidaas iduna qabta marka sidaasaa waxaa weeye faatixada basmaladeeda markii la yidhaahdo culummada islaamka markaasi sidaas ayaa waxaa weeye ugu kala qaybsan yihiin marka haddaba waxaa weeye dhibaato ma laha arrintaasu ikhtilaafka waxaa weeye ummadda raxmadaa ku sugan hase yeeshee waxaa loo baahan yahay cibaadadu sideedaba inay meel oo saxiixa ay kuu cuskanaato haddii ay kuu cuskan tahane inaad wej oo kaliya aad ku socotee hadba inaad dhan u orada ma fiicna ummadda hadda soomaaliya anagu ka mid nahay waxa weeye waxaa markaasi madhab ahaan ay ku socdaan cibaadadooda cibaadada sideeda waxa weye inay madhab ku dhisan taha loo baahan yahay sida culamada islaamka waaweynaa ijiladaha ay qabaan oo qofku markaasi mar uu cibaadaysanayo inuu cibaadadiisa markaasi meel oo mashraca uu ku jireeyo oo meel uu marsiyaa la doonayaa marka hadda waxaa weeye basmalada waa khayr badan tahay aad iyo aad ayaana markaas waxa weeye axaadiis iyo asar fara badan oo ku soo arooray ayaa jira waxaa laga wariyey ninka la yidhaha cada oo uu ka wariyey saxaabiga la yidhaha jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma waxa u dhahay jaabir markii ay soo degtay bismi illaahi araxmaan iraxiim haragal kaymu waxaa cararay waxaa cararay ayuu dhahay saxaabka ayaa cararay oo mashiq ayuu u cararay wa sakanat iriyaax dabayladuna way xasileen wahaaja albaxru baduna way kacday wa asqad ilayha albahaa'imu bahaaimtuna way u dhega raariciyeen ee dhegaha ayay u raariciyeen wa asqat albahaa'imu biiduniha wa rajimat shayaadiinu shayaadiintana waa la rajmiyey waxalafa allaahu caza wajalla ilaahayna waa dhaartay caza qaalibaha jala weynaha bicizati ayuu ku dhaartay laa yusamaa ismuh ilaahay magaciisa inaan lagu magacaabin calaa saqamin mid jiran ilaa shafaaullahu ilahi inuu shaafinaayo walaa yusama ismu ilahi isimkiisa inaan lagu magacaabin calaa shayin ilaa baaraka minhu fiihi ilahay waa barakaynaya waman qara'a bismi illaahi raxmaan raxiimi qofka ahriyane dakhala aljanata jannada ayuu gelayaa sidaasaa marka waxaa weeye basmaladu shay aad iyo aad u weyn tahay marka hadda basmalada in la qaato ayaa aad iyo aad u fiican xadiis laga wariyey abi waa'il oo laga wariyey cabdullaahi ibn mascuud ayaa wuxuu ahay waa u dhahay rasuulku alayh salatu wala maya cabdi ibni mascuudaa dhahay lakin xadiiska markaas marka dambe waxa u ka dhigaya xadiis markaasi waxa weye uu rafcinayo weyi waa u dhahay man araada an yunjiyahu llahu qofkii doonaya ilahay inuu ka koriyo min azabaniyati tis dabaaniyada malaa'igta ah oo sagaalkaa ah, haw dhahay fal yaqul ha yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim ah, waxaan dhihi lahay meeshaas man araada ruuxii doona dhahay an yunjiyahu llahu min azabaniyati tiscata cashara weye malaa'igta zabaaniyada oo sagaal iyo tobanka oo ilahay qur-aanka uu ku dhahay calayhaa tiscata cashara qofkii doonaya in laga koriyo falyaqul ha yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim fa inahaa tiscata cashara xarfan maxaa yeele bisinkaa wuxuu yahay sagaal iyo toban xaraf waa u dhahay liyajcala allaahu tacaala ilaahay inuu uga yeelo likulli xarfin minha ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu uga yeelo xaraf kas oo kamida ah jumatan gaashaan ugaga yeelo ah gaashaan inuu gaga yeelo min waaxidin minhu mid kasta oo malaa'igtaas dawaanyadaa ka mida ah, loogaga celiyo weeye marka hadda waxaa weeye basmaladu sidaasay maaragtay ahay cajiib ay u tahay mar hadday sidaas tahane in lasoo qaataahu waa shay aad iyo aada u wanaagsan mar haddii waxa weeye kalaamkii ilaahay ay kamid tahay haddana saasay u khayr badan tahay faatixada waxa weeye basmalada in lagu akriyo ayaa shay aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ah weeye basmalada waxa weeye waxaa la weriyey rasuulkeena alayh salaatu wasalaam markiisa hore markuu wax qoraayo bismika allaahuma ayuu dhihi jiray ilaa ay ka soo degto waqaalarkabuu fiiha bismi illaahi mashrahaa wa mursahaa markaas ayuu waxau qora nabigu bismi illaahi ayuu qoray markii ay soo degtay qul idcu aw idcu raxmaana waxau qoray bismi illaahi araxmaani markii ay soo degtay inahu min sulaymaana iyo inahu bismi illahi raxmaan raxiimine waxau qoray rasuulka calayhi salatu salaam bisinka dhammaantiisa qoray bisinka dhammaantiisa ayaa markaasoo qoray marka hadda waxaa loo baahan yahay basmaladu sidaas ayay maaragtay uweyn tahay in markaasi basmalada wax weyn la siiya ayaa la doonaya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu mahadw dhah ilaahay saabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday alihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay alxamdu mahad hadda waxaa weeye faatixadii macnaheedii baanu guud maraynaa alxamdu mahad haabitun kii sugnaaday weye waa jumlo khabariya oo loola qastaayo asanaa cala allah ilaahay lafaaleeyey subxaana wa tacaala alxamdu mahadowdha ilaahay saabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilaahi ilaah u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay jin iyo insi iyo malaa'ig iyo dawaab iyo keyrkooda weeye caalamiin hadda marka leeyahay waxaa laysaga idlaaqaa wixii cuqalaa laakiin hadda meeshaan maase wallaahi subxaanahu wa tacaala wax allaale wix ilaahay kasoo hara oo dhan ayaa loola jeedaa cuqale iyo keyrkooda allihi arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanayey allihi arraxiimi naxariista khaaskaa naxariisanayey allah weeye diraxma ilaahygii naxariista u saaxiibka ahay weye waxaana weeye raxmaddu iraadat lkhayri liahlihi khayr oo la doono oo ahalkiisa lala doono ayaa la yidhaahdaa allihi arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanayey almucamimi raxmatahu fi dunyaa cala lmuslimiina wa cala alkufaari weeye naxariista ilaahay oo adduunkaana ayay tilmaamaysaa oo raxiimida way kaxeel dheer tahay gaal iyo muslim ayaana wada helaya maxaa yeele tan gaalada iyo muslimiintu raxmadda ilaahay waa wada helayaa bal waxaaba dhici karaysa inay gaalada ay badsadaan maxaa yeele adduunyada ilahay agtiisa wax qiimaa ka ma arraxiimina waxaa laga wadaa almukhasifi raxmatow fi laakhirati cala almuslimiina duuna alkufaari weeye ah, alihi maaliki yowmi diine abaalmarinta maalinteeda boqorka eh, maalig ahay allihii maaliki yowmi diini abaalmarinta maalinteeda maalig ahay weye ljaza wey waa yowmalqiyaama wey dikriga waxaa loo khasisaa la yidhi mulki oo daahira ma jiraa la yidhi maalintaas wey oo axad oo iska leeha wey ila allah subxaanau watacaala wey maxaa alla wuxuu dhihi doonaa khalaa'iqda liman ilmulku lywm way mulkiga yow u sugnaada maanta sidaa la wada leeya markaasu ilahi wuxuu leeyahy lilahi alwaaxid alqahaar ilahayga waxid alqahaarka ayuu u sugnaaday marka hadda maaliki iyo maliki labada waa la akriyaa laba qero oo sabciyatayn haa ku sugan marka haddii waxa weeye maalik la yidhaahdo waxaa markaasi maalig waxa uu noqonayaa waxa uu noqonayaa mid wax milkiye ayuu noqonayaa meligna waxaa la meligkiyo midiina abaalmarinta maalinteeda boqorka ahay weeye labadasna waxaa xayl dheeraale markaasi meliki ayaa xayl dheeraale oo caamsanaa la yidhi maaligna ka xayl dheeraale maxaa yeele waxaa la yidhahdaa kullu malikin maaligaa la yidhahda mid kastoo boqora maalig waa maxaa ninka boqorka madaxweynaha maaligna waayo wuxuu iska leeyahay hanti goonihu iska leeyaha jira laakiin mid kastoo maaliga boqor ma ahnaa layihi walaacagta weeye marka hadda waxa weeye ninka waxaa la yidhi meligaah oo boqorkaa amarkiisu maaliga waa ku kufulahaa layidhi oo markaasi waxa weeye maaliga asaga ayaa ku tasarufa iyo maalkiisaba laakiin maliga waxa weye maaligu amarkiisu kuma fulahaya layidhi culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maalikiya xaydheero ziyaadadaas oo dunaha oo aliftaa ziyaadada ayaa markaas khayr dheeraada keenaysa kasratu sawaabay marka keenaysaa labadaasaa la yidhaha laakiin labada qiro melikida ayaa siixay dheer weye iyaaka adigaa nacbuduka ka caabudaynaa hawdha ilaahay iyaaka adiga ayaa nacbudu meeshaa horay waxaa ah ku qadareeday quulu dhaha alxamdu lilaah oo intaanoo dhanoo suuradan inay maquulu qowl ay noqoto alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina dhaha alraxmaan raxiimi dhaha maaliki yowmiddiini dhaha iyaaka adiga ayaan allow nacbuduka ka caabudaynaa wa adiga ayaa naftaxiinu kaa saalm weydiinaynaa iyaaka nakusuka bilcibaadati cibaada ilahi waan kuu gaar yeelaynaa weye tawxiid iyo qaydkiis oo ilahay daacadiisa waxaana kaa dalbaynaa macuuno inaad noo kaalmayso ayaanu kaa dalbaynaa cibaadada iyo qaydkeeda aad noogu kaalmayso sidaas markii ilaahay subxaanah watacaala sifo laa'iqa loo soo sheegay haddana waxaa weeye ilaahay subxaanah watacaala addoonku isu dileeyey oo alle subxaana watacaala uu hoos tegey waxaa ilaahay uu weydiisanayaa ducaduna markaa mustajaabo ay noqonaysaa sida tan oo alla wuxuu yidhi waxaad tidhahdaan haddane ihdinaa na hanuuni asiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay ihdinaa allow nagu hanuuni asiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay ka bedel siraada aladiina kuwii dariiqoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay caliim korkooda siraada aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay caliim korkooda ood hidaayagu nimcaysay waa kuwa ilahi yihi subxaana wa tacaala faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiica kuwa ilahi yidhi wey subxaana wa kuwaasoo kayrulmaqluubi calayhim korkooda kuwa loo carooday qayrkooda ahay kuwa loo carooday yahuud weye nabigu soo sheegay wala daaliina walaa kayra laaliina kuwa lumay oo baadiyooba kayrkoodan ah weeye ah, waxa weeye kuwa markaasi lumay nasaaro weeye cibaado la-aan ee waxay iska cibaadaysteen ayagoo juhaalo ah weeye marka hadda waxa weeye ilaahay wuxuu dhahay kuwaasoo kayrulmaqluubi calayhim korkooda kuwa loo carooday kayrkooda ah maqluubu calayhim maqluubu calayhim alyahuud ou dhahay rasuulka alayh salatu wasalaam kuwa loo carooday yahuud weeye walaaliin laaliintuna waxa weeye annasaara weeye nasaara iyagoo markaasi kutubtoodii taxriifiya waxba aanan haysanin ay jaahilnimo ku cibaadaysteen ku cibaadaysteen nimankan yahuuddaani ayagoo cilmi leh ayay kitaabkoodii ka tageen markaasaa ilaahay carabiisa ay ku dhacday cara ilaahi waa ku dhacday sa hadda insha allahu tacaala mara dhawaanu ku tegi doono marka hadda faatixada marka la dhameeyo waxaa la yidhahdaa aamiin ayaa la yidhahdaa aamiintaa marka lafdiga aamiin faatixada kamid maahan qur-aankana kamid maahan khilaaf kuma jiro asagoo shay in lala yimaado oo qofka qaari uu faatixaha faatixada akrinaayo inuu la yimaado asagoo ka faslinayo sagto ladiifaa asagoo ka faslinaayo faatixada si loo kala sooco wixii qur'aana oo loogaga sooco waxaan qur'aan ahayn ayaa loo baahan yahay marka hadda waxaa weeye waa ismu ficil sida saxiixa weeye bimacnaa istajib weye ilahu ajiib oo markaasi fatxo lagu baneeyo waxaa banaan baa la yidhi markaasi madulhamsasiya hamse aamin la yidhahdo iyo in laqaso waa aamin amiin la yidhahdo aamin la yidhaahdo waxaa kaloo yidhi waa ism min asmaa illahi tacaala taqdiirkina yaa aamiin waayaa layidhi marka hadda axaadiis soo aroorta waa jirtaa oo waxau dhahay nabigu ilaahay umadayda waxuu siiyey saddex ouna siinin qablahum ayaga hortooda axad kale uusan siinin salaamta iyo marka oo ah markaa taxiyatu ahliljannat sufuufta malaa'igta iyo aaminta weeye ilaa maa kaana min muusa wahaarun wixii ka aada mooyaane taas waxaa weeye muuse wuxuu habaara fircoon fircoon nebi haaruna waa ka aaminiyey markaasaa ilaahay wuxuu dhahay subxana wa taala qad ujiiba dacatkumaa marka labadaas waxaa laga soo qaadaya inay duca ay wada ahaayeene hadda aamiinta waxa weeye ummatul maxamed ay khaas ku tahay baa yidhi waana shay aada iyo aad u muhiima oo markaasi cajiiba weeye oo wax badan ayaa markaasaa ku suganoo ducada dhan oo lasoo soo ayay shaabad u tahay haddana waxaa la sheegay darajo oo jannada ku sugan inay tahay marka waxa weeye waa afar xarafaa la yidhi aamiintu weeye ilaahayna wuxuu ka abuurayaa mid kasta malagoo ka abuurahaa la yidhi oo dhahaya allahuma kfir likuli man qaala aamiin ilaahay qofku aamiin yidhi dembigiisa dhaaf u dhahayo marka aamiintane sidaas ayay faatixada muhiim ugu tahay marka casharkeeni intaas ayuu ku ogyahay wallaahi subxaana taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu